amiin salaatu wasalaamu calaa rasuulilah wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alasqalaaniy raximah llahu tacaala waxaan ku dhex jirnay axkaamtii salaatu lciideyn ayb wacan ibni cumara kaana nabiyu sala allahu alayh walihi wasalama waabuu bakrin wacumaru yusaluuna alciideyni qabla alkhudba muttafaqun calayhi xadiidkaasaa nagu soo dambeeyey nebigu waxa uu ahaa iyo abuubakar iyo cumar ciideynka kuwa tukado ayay ahaayeen ciideynka kuwa tukado ayay ahaayeen khudbada ka hor oo salaada khudbada waxaa horreysay salaada jumcada oo kale ma ahayn markaas salaadda la tukado ayaa markaas kabacdi khudbada la akrin jiray ayb cusmaanna sidaasoo kale uu yeeli jiray iyo cali iyo saasay yeeli jireen bal eh, marwaan ibnu lxakam waa lagu inkiray markuu khudbada hormariyey oo asalaah ayaa asalaatu asalaax ayaa taasaa marka waxay keentay marka asxaabta xataa waa inkiri jireen qofkii khudbada hormariya oo salaada ka hormariya waxaa laga qaadanaya marka xadiidkaas sidoo kale ah, sunnatu tarkiya laga qaadanaa say laftirkiisa maxaa yeelay daliil aan ahayn ficilkaas nebiga oo in khudbada uu dambeysii jiray salaadan oo hormari jiray maahan wax kale lama haayo saa darteed ka tegista oo ka tegay nebiga inuu khudbada soo hormariyo ayaa la deliishaday oo nebigu ma hormari jirin khudbada oo khudbada diba u dhigi jiray marka horumarin la-aantaas ee inuu hormariyo oo ka tegay ah ayaa waxay keenaysaa marka in nebiga looga daydo marka sheegii nebiga uu ka tegay diin ahaan uga tego in looga tago oo looga daydaa wixii uu sameeyen in la sameeyo sunna ficliya iyo sunna tarkiib ayay ukala baxeen waxaa iyadana xadiidka marka sidoo kale ku jiro khudbada ciidda kutubulfiqhi marka dhammaantood culamada marka madaahibta afarta ah iyo keyrkoodba waxay qabaan in ciiddu ay laba khudbadood ay ka kooban tahay oo ay laba khudbo tahay saasay qabaan wax salafka oo khilaaf arrintan laga soo naqliyeyna ma jiro oo yiri hal khudba keliya la akrinaa ciida fima naclamu ibnu xasm kitaabkiisa almuxallaa muxallaha kitaabka la yihaahdo juska shanaad sabxa sideetan iyo labo wuxuu soo guuriyey shibhi ijmaaca kaloo soo guuriyey oo waxa uu yidhi faidaa sallama alimaamu imaamku hadduu salaamo noqsado qaama waa istaagaa fakhataba annaasa dadkau khudbo u akrinaa khudbatayni laba khudbadood buu yidhi yejlisu baynahumaa dhexdoodana ou fadhiisanayo umuuro kale dhowr arrimoodoo kale kusii xijiyey markaasuu wuxuu yidhi in arrimaha kullu haada laa khilaafa fiihi markuu dhowrkaas arrimood labada khudbo iyo keyrkeed uu soo sheegay iyo wuxuu yidhi kullu haada kan dhammaantiis laa khilaafa fiihi wax khilaafa kama taagn khilaafa kama joogo marka kutubu eh, khilaafna oo ikhtilaafka fuqahada kutubaha aada cinaayada u siisana sida ikhtilaaf fuqahaa iyo maxamed ibn nasr marwasi iyo awsadka lmundir iyo majmuuca nawowi iyo ma aysan sheegin laba eh, eh, khilaafkan aynan sheegin oo hal khudbo in la akrinaa ayaa qofkaasaa qabo ma aynan dhihin ibnlmundir iqnaaciisana saasoo kale labada khudbo sheegay labada khudbo ayuu sheegay alxaafid ibnlmundir raximah llahu tacaala camalka muslimiintana saasuu ku dureersaday oo muslimiinta mundu yani qarni qarni bacda qarni bacda qarni saasuu kusoo socda labadaas khudba unbuu ku socda camalmuslim ilaa salafka laga gaaro marka waa in sideedaas marka loo daayo dadka qaarkooda ah waxay u daliishanayaan fakhataba anabiyu sala allahu caleyh waali wasalam khudbatan nebigaa khudbo akriya khudbatan ayuu akriya khudbuu akriyay khudba ayuu akriyay hal khudbana waa suurtagal laba inay tahana iska suurtagal oo jinsiga khudbada la sheegay raawiga uu sheegay nebigu waa qudbeeyey qudba uu qudbeeyey khudbada siradeeda marka inay laba ahayd waa suurtagal hal inay tahay iska dhici karta taas daliil marka ma noqonayo waa ixtimaalaadaas ah ayaa geli kara marka eh, fahamka midda kale haddana xadiidka fahamkiisa wuxuu ku xiran yahay fahamkii salafka in loo raaco xadiidta rasuulka annaga baab gaara faham gaara ma samaysan karin haddii laga waayo selafka qof qabo sidaas waxaa weyaan taa waxay tusa in selafku aanay u fahmin sidaas khudbada in laba laga dhigo ayb khudbada marka qaabka uu akrinayo iyo waxa uu ku bilaabanayo inuu takbiiraad ku bilowdo culimada qaar kutubtooda waa ku sheegaan laakiin ibnulqayim iyo qaar culimada kamida waa diideen iyo xataa ibnulmundir awsadka kitaabkiisa alawsad waxa uu leeyahay in khudbada takbiiraad lagu bilaabo sunno uma haynin saa darteed marka khudabka caadiga waxa lagu bilaabo lagu bilaaba ina alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu ilaa aakhiriha ayaa lagu bixo takbiiraad in lagu bilaabo qasab ma sunnada maadaama ayna wax sunnaha ah aanay kusoo aroorin meeshaas ayb marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam khudbada ciidulfitrigana wuxuu uga hadli jiray axkaamta markaas khusayso dadka khudbada ciidul adxaadana wuxuu uga hadli jiray udxiyada axkaamteeda ilaa dadku mar hadday ciidii gutaan kabacdi udxiyadii baa ku xigta udxiyadii axkaamteedii buu uga hadli jiray ciiduladyb taas marka waxay keenaysaa marka eh, eh, khudbada marka waxyaabahaas adigu ku tatacalaq wacan ibni cabaasin ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam cabdullahi bn cabaas waxaa laga wariyey nabiga sallaa yowma alciidi maalintii ciidda ayuu tukaday ragcatayni laba ragca ayuu tukaday lam yusalli ounan tukanin qablahaa labadaas hortood walaa bacdaha salaadaas horteed walaa bacdaha iyo gadaasheedna aanu tukanin akhrajahu sabcatu toddobadii baa soo saaray meeshaan marka waxau uga hadlaa salaada ciideynka ma leedahay sunno ka horeyso mid ka dambaysase ma leedahay arrintan marka laba qaab ayaa fuqahada ay uga hadlaan qayb waxay tahay imaamka in laga hadlo iyo ma'muumiinta in laba loo kala saaro imaamka inuu isagu uunan tukanaynin qabliye iyo bacdiye inuunan samaynaynin ee musallaha meesha lagu tukanaa uusan salaad ka horeyso ciidda iyo mid ka dambaysa labadaba uusan samaynaynin ha iyada waxaa wey layskuma khilaafin culamada iskuma khilaafin khatiibku waa imaamku waa imaana meesha musallahu imaana waxa ugu horeysa uu ka bilaabayo waa salaada isla marka salaada loo wax salaada uu tukana malaha salaada ciidda marka la tukada kabacdina salaad la sameeya marka saa darteed imaamka isaga laa qabla alciid walaa bacdaha midna malaha taas iyada khilaaf weyn kamaba jooga laakiin culammada eh, eh, waxay isku khilaafeen ma'muumka dadka ma'muumiinta ah ee aan ahayn imaamka aan ahayn qofka aan imaamka ahayn ee ma'muumka ah asagu sidee buu yeelaa khilaaf aad u qo aqwaal badan baa ku jira meesha xaasilkiisuna uu yahay qaar culammada kamida hadday meeshu masaajid tahay taxiyatulmasjid waa tukanayay leeyihi n qabla alciid waa inuu taxiyatulmasjid sameeya noqonaysa haddii masaajid lagu tukanayo qaarna waxa ay yidhaahdeen hadday musallo tahay meesha hadday musallo tahay oo meel bannaan hadii lagu tukanayana sida imaam maalik iyo kale laa qabl walaa bacdu ma tukanayo ana meesha masaajid maba ahdo taxiye maba ahdo si fariisana bacd alculamaan waxay yidhaahdeen ciiddu laba ragco ka horeysa waa la tuka karaa laakiin wax ka dambeeya lama tuka karo kuwana waa cagsiyeen oo eh, qowlkaas hore abu xaniifa iyo kuufiyiinta basriyiintuna waxay yidhaahdeen qaar marka culamaa reer basre ah iyo awsaaci iyo bacd alciid waa tuka karaa qabla alciid ma tuka karaa imaamu shaaficina inuu tuka karo labadaba qabla iyo bacdu labadaba inay banaan tahay wax ka celiya aynan jirin ayuu sheegay imaam axmedna mulaqan isna waa ama meel lagu tukado jimco ama eh, ah, masaajid ama keyrki yani ciidda wax ka horeeyana male wax ka dambeeyana male xaasilka marka arrimahaas ibnu xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala wuxuu kusoo koobay uu yidhi waalxaasilu ana salaata alciidi lam yahbut lahaa sunnatun eh, qablaha walaa bacdaha ciidda salaada waxau yidhi salaatulciid wax sunno oo iyada u sugnaaday ma jirto oo ka horeyso kana dambayso khilaafan liman qaasahaa cala aljumcati iyadoo anagoo khilaafayno dadkii jumcada uga qiyaas qaata olaa tiri jumcan uga qiyaas qaadanayna kuwaas marka qiyaaskooda saxaaxma xaasilku marka waxawaa ciiddu iyada sunno qabliyana ma laha bacdiyana horta ma laha taas marka horta markaad fogaatay kabacdi wa amaa mutlaqu nafli qofka inuu iska sunnaysto isaga sunno mudlaqa uu tukado falam yahbut fiihi mancun wax diidaayo oo nas diidayo sooma uunan aroorin bidaliilin khaasin kuma uusan soo aroorin daliil khaas ah ilaa in kaana dalika waqta karaahatin haddii waqti karaaha la jooga maaha awqaaddii salaada la kaha horaan usoo sheegay shan waqtiay ahaayeen haddaan waqtigaas waqtulkaraaha aan la joogin awalbada salaad waa banaaneed marka ninkii salaad raba waa iska tukan karaa laakiin sunno ciidda raatibo oo ka horeysa ama ka dambaysa ma laha walxaqu waana saas ibnu xajar fatlbaariga uu ku sheegi marka laba mawduuc waa in laysku dhex khalda ma aha dhow marka mawduuc waxa weeyaan ciidu raatibo ma leedahay sida jumcadoo kale afar rabco oo ciidda ka dambe jumcada afar ka dambaysay leedahay ciidu ma leedahay saasoo kale salaad sunno oo raatib iyado ah ma laha horena kuma laha gadaalna kuma laha qofku ma tuka karaa laakiin markuu ciidda soo dukada kabacdi waa tuka karaa lana maxaa yl nabiga xadiidkii camru bnu cabasa wuxuu ahaa fa ina salaata fasalli faina asalaata mashhuudatun tuka buu yiri salaada waa mid la xaadiro markaas awqaad mucayan oo ka reebay markay qoraxda soo baxayso markay dhacayso iyo xiina yastawi qaa'imu dahiira markay zawaalku ay taagantahay saddexdaas waqtiyo karahadu ay aada u daran tahay marka laga reebo iyo bacda alcasri iyo iyo iyo iyo bacda subxi oo iyadana lagu daray wixii aan awqaadaas ahayn salaada waa banaan tahay xadiidkaas ku banaan tahay camr bnu cabasa laakiin salaada banaan waa tahay sunada mudlaqa ahaa banaan tanaful nafli mutlaqa ayaa banaan aa garateen sooma laakiin raatiba ahaan in loo tukado oo salaadan ciidda iskale loo sameeyo taas maya khulaasana saas baabkaa ayb taasaa marka xadiidkan marka ibnu cabaas khulaasadiisaas imaam iyo u kala qaybina imaamku marna ma sunaysanay hore i gadaal midna maxaa yl imaatinkiisa isaga salaadaaba bilaabataba ku bilaabata wax sunno oo ka horeeyo ma ma sameynayo nebiguna ma samey jirin kabacdina ma samayn karaa ma samey karo xadiid gadaal wuxuu ka keeni doonaa ibnu maaja oo werinaayo eh, rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ciidda ka hor ma tuka jirin gurigiisa marka u laabtana laba ragcou tuka jirin kaas marka marka uu yimaado isagana marka waxaa siyaabaha loo jamciyo xaggaasan ku sheegi doonaa amaa ma'muumka isagoo marka hadduu eh, tukanayo sunno raatibo oo ciid ka horeysa ma ka dambaysan midna ma tukanaayo raatibo ahaan waxba uma tukanaayo haddii laakiin eh, nafli mulaqa waa samayn karaa haddaysan awqaatul karaaha aysan ahayn khulaasada marka xadiidkan intaas can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sallaa yowma alciidi maalintii ciiduu tukaday rakcatayni laba ragco lam yusalli ownan tukanin qablahaa horteed lam yusalli ma tukanin qablahaa horteed walaa bacdaa gadaasheeda lam yusalli ma tukanin qablahumaa labadaas ragco hortood walaa bacdahumaa gadaashoodna ma tukanin hore iyo dambe labadaba ma tukanin labadaas ragco ciidda waxaan ahayn mauna tukanin akhrajahu sabcatu wacanhu waxaa laga wariyey ibnu cabaas ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga salla lciida ciiddii buu tukaday bila adaanin adaan la-aan walaa iqaamatin iyo iqaama la-aan akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa soo saaray ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu ku yidhi baabu lmashyi warukuubi ila alciid ayuu xadiidkan ku sheegay wuxuuna sheegay isnaadkiis inuu saxeexayo fatxiguna wuxuu ku yidhi isnaaduhu saxeexu xadiidkaa saxeex waxaana laga qaadana salaada ciidda aadaanna male iqaamana male xadiidkii jaabir ibni samurana waa kusoo marnay sallaytu khalfa nabiy maca nabiy sala allahu alayh ali wasalama alciida ciidaa nabiga la tukaday hayra maratin walaa maratayn mar iyo laba wax ka bax aan ahayn ma aanan arkin asoo addimayo una atumayo tan baabulaadaan aan kusoo marnay waxaa marka mar haddii ciiddii aadaan iyo qaamo midna aysan ahayn ma la dhihi karaa asalaata jaamica salaata jaamicana ma laha sida raajix sababtaa ah maa asalaata ah, jaamica nebigu ma n ma loogu dhihin ciidda kusuufka salaatul kusuufka ayay sugnaatay in asalaata jaamica la yii asalaatuna waa banaantay asalaata jaamica labadaasba waa banaanyihi marka ciidda kusuufka loogama qiyaas qaado karo sababta ah waxay tahay ciidda iyo kusuufku furuuq badanaa udhaxayso xagga marka sifada labada salaadood ay yihiin iyo qaabka dee kusuufkii waxaa laga yaabaa dadkii oon ogeyn in hal mar qoraxda iska madoobaato ama bishii ay madoobaato iyadoon dadku in badanoo kamidaba aysa dareensanayn marka salaata jaamica waa u baahan yihin in dadkii loo naadiyo laakiin ciiddii nin walba waa ogyahay isaga yaaba musalihii soo aadayo meesha jooga dadku waa takbiirsanayo ma looma baahna wa asluhu xadiidka asalkiisana filbukhaariyi bukhaari ayuu ku sugan yahay asalkaas marka uu ishaarayo ibnu cabaas wuxuu yihi kharaja rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam nabigaas soo baxay fasallaa waa tukaday uma khadaba waa qudbeeyey walam yadkur adaanan walaa iqaama adaan iqaama midna ma sheegi asalku marka kaasuu ujeeda wacan abi saciidin qaal kaana rasuulullahi rasuulku wuxuu aha sala allahu alayh ali wasalama laa yusallii mid aan tukanin qabla alciidi ciidda horteed shay-an waxba mid aan tukanin faidaa rajaca haddii ou laabto ilaa manzilihi gurigiisa oo u laabto sallaa rakcatayni laba ragcadood ayuu tuka jiray rawaahu ibnu maaja ibnu maaja ayaa weriyey biisnaadin xasanin isnaad xasan ayuu ku wariyey sidaanoo kale kalena xaafidka fatxulbaariga uu ku yidhi isnaadiu xasanun xadiidkan isnaadkiisa inuu xasan yahay ayuu sheegay ayb xadiidka marka ibnu maaja waa xasan laakiin kii ibnu cabaas ee hore iyo kan miska hor imaanaya laakiin ibnu cabaas wuxuu yihi qablaha walaa bacdaha hor iyo gadaal midna nebigu ma tukanin buu yiri sala allahu alayh ali wasalam iskama hor imaanayaan labadooda sababta waxay tahay xadiidka ibnu cabaas musallahu khaas ku yahay kanna gurigiisoo nebiga ku tukay kii ibnu cabaas waxaa la anfiyey ee ibnu cabaas uu yiri nebigu eh, ma uunan tukanin ciidda horteed iyo gadaasheed fil musallaa buu jeedaa yani meesha musallaha ah meesha musallaha ah kumana uunan tukanin ciidda horteed bacdigeedna ma uusan xadiidkan ibni maaja oo werinayana fii manzilihi waa markuu gurigiisa u laabtay ayb markuu gurigiisa u laabtay waxay noqon kartaa duxadii uu tukanayo ixtimaaladaa geli raatiba ahaan marka uma unan tukanin wacanhu waxaa laga wariyey isla abi saciid qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu ahaa yakruju mid baxa yowma alfitri maalinta ciidulfitriga iyo waladxaa iyo ciiduladxada ilalmusallaa musallaa ayuu u bixi jiray waxaa laga qaadanaa marka in musallaha ciida lagu tukanayo oo sunnadu ay sidaas tahay ibnulmundirna kitaabkiisa alawsad saasuu ku leeyahay marka masaajidda lagu tukan maayo ciida sida sunnada afdalka ah ilaa inay daruuro keento sida inuu roob da aayo o kale inuu da aayo eh, in baraf eh, ama qabow uu jiroo kale in masalan la oo un cudurdaar inuu jiro hadday marka dhacdo dad waayeella oon musallaha soo aadi karin ee uu musallaha ku dheer yahayna waxa uu samaynayaa imaamka waa inuu dad u dhaafaa masaajidka dadkaa ku tujiyo sida cali bin abi aalibba uu sameeyey haa dad aan soo gaari karin oo ya hadday jiraan in marka meeshoodaas marka masaajidka imaam loogu yeelo dadkii marka musallaha mar walbo haddaan daruuro aynan jirin in musallaha lagu tukada sunnadu ay tahay arrintan marka dadku waa aada looguma dadku aada uma wada sameeyaan in badanoo dadka kamid a ah, masaajidda unbaa laysaga tukadaa sidaasna marka haddii waa khilaafsan tahay lidalika sheekh ilalbani risaaluu ka alifay salaatu lciideyni fi lmusallaa hiya sunna ciideynka in musallaa lagu tukada iyadaa sunna ficil ahaana waa u bilaabay arrintaas waa u sameeyey sheekh alalbani iyadoo dadku aynan aada u sameynin oo arrintaas ay yar tahay ayuu meelo badan ka sameeyey marka dee kitaab ahaanna waa u qoray ficil ahaanna waa u sameeyey sunnadii marka aada ah ilaa markii dambe dadku ay iska wax ay noqotay wax iska caadiyo kale dadka ay markii dambe ay u noqotay marka labada dhinacba marka waa ficil ahaan iyo qowl ahaanba u sameeyey dadkuna marka ahlu cilmigaa saasaa ah, da-bi weyn inay ficil ahaan iyo qowl ahaan labadaba ay masale ahaan cilmi ahaanna inay u muujiyaan ficil ahaanna de inay iyagii dadka uhorseeyaan si hadhow sunnadii ay u noolaato bidcadina ay u dhimato laakiin haddii bidcada la reebo lana sameeyo wixii xumaan la reebo dana la sameeyo waa arrinta waxay noqonaysa wa walu shayin shay kan kii ugu horreeyey wa awalu shayin shay midka ugu horeeyo yabda-u bihi oo ku bilaabayo nabiga calayhi salaatu wasalaam asalaatu salaad weyaan nacam uma markaa dabadeed yansarifu waa gadoomaya fayaquumu waa istaagaya muqaabila annaasi dadka hortooda istaagayo intuu markuu salaada dhameeyo kadib dadkuu kusoo jeesanayo muqaabila annaas dadka qaabilkooda ayuu istaagayo wannaasu waalxaal annaasu dadkuna calaa sufuufihim safafyaalkooda ay ku jiraan fayaciduhum waa waalinaayo waya'muruhum waxna waa amraay muttafaqun caleyh buhaari muslim ayaa weriye xadiidkan marka xadiidkan waxaa laga qaatay musalla horta in lagu tukadaa inay sunno tahay waxaa kaloo laga qaatay wa awalu shayin yabda-u bihi salaatu shayga ugu horeeyo oo ku bilaaban jiray nebigu waxay ahayd salaada oo marka alla markau soo galo salaadii baa markaas la sameynaya takbiiraadka marka ciidda iyo xadiidka soo socday ku imaan doontaa marka salaada marka uu galo uu dhameeyo salaada markuu salaada ka baxo dadka ayuu soo qaabilaya iyagoodoo dadku wannaasu calaa sufuufihim ay yihiin fayaciduhum ayamuruhum waa khudbadii khudbada waa ku waani jiray waxna waa ku amri jiray riwaayada bukhaari iyadu marka waxay leedahay fa in kaana yuriidu an yaqdaca bacsan fadacahu nebigu hadduu doono inuu markaas ciidan uu bixiyo meel ku bixiyo ou rabooda markaasuu ciidanka bixi jiray aw ya'mura bishayin ama shay inuu amra hadduu rabo amara bii meeshaasuu ku amri jiray waana iska tegi jiray kabacdi oo dadkii khudbadii nebiga waxay ku saabsanayd muhiimaadka dadka nacam ama awaamiruu ku bixi jiray dadkuu ku waani jiray hadduu ciidan rabo inuu meel u diro ilaale inuu meel u diro hadduu rabo meeshaasuu ka bixi jiray marka masjidku door weyn inuu leeyahay meesha yani mujtamaca salaadaha gadaashood salaadaha laysugu imaado dowr weyn inay kuleedahay mujtamaca midnimadiisaad ka fahmaysaa naam xadiidka maxaayle muhimaadka muslimiinta waa meelahaas ayaa lagu qaba jiray fayacidhum waa waaninayo wayamuruhum waan amrayo muttafaqun caleyh xadiidkan musalaha in lagu tukada inay sunnata iyo shayga ugu horeeya lagu bilaabana salaad inay tahay ee khudbada aan lagu bilaabanayna khudbada ay ka dambayso taas wacan camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaal waxa uu yihi qaala nabiy llaahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yihi atakbiiru takbiirada fi lfitri ciidulfitriga sabcun waayo toddoba waayo fi fi rakcati luulaa ragcada hore wa hamsun shan waay fi laakhirati fi rakcati alaakhirati ragcada dambe waalqiraa'atu qiraa'adana bacdahumaa gadaashoodii ahaatay waalqiraa'atu qiraa'adin bacdahumaa takbiiraadkaas gadaashooda ah kiltayhimaa labada ragcay akrajahu abu daawuud abu daawuuda marka soo saaray ayb xadiidka mar hadda waxau galay wanaqala tirmidiyu tirmidina wuxuu soo guuriyey can ilbukhaariyi uu kasoo guuriyey tasxiixahu xadiidkan eh, eh, saxiix yeelidiisau kasoo guuriyey marka saa darteed xadiidka waxaa saxiix yeelay imaam lbukhaari imaam axmed cali bn lmadiini intaasaa xadiidka saxiix yeesha xadiidkanna marka waa xadiidka ugu saxeixsan ee marfuuc ah ee baabkan kusoo arooray baabkuna waxaa weeyaan salaada ciidda see loo tukanaa labada ragco waa laba ragco ciidda dabcan salaatul ciidda ragcataani waa laba ragco see loo tukana ragcada koowaad toddoba jeer ayaa la takbiirsanaa oo aysan ku jirin takbiiratu lixraam tan dambena shan ayaa la takbiirsano oo aynan ku jirin siwa takbiirati alintiqaal midda lagu soo kacaayo sujuudda looga soo kacaayo aysan ku jirin toddoba iyo shan way waa xadiid marka nebiga laga weriyo ee baabkan ku saabsan waa kan ugu saxeexsan way marfuuc nebiga laga wariyey waayo ee nebiga loo tiiriyey sidiisana saxeix saxeex waayo ahlucilmigana badankiisa badankood xadiidkaanay qaateen waxay ka qaadayan takbiiraadka waa toddobay dhaheen midda koowaad midda kalena shan weeyaan waxaana sidaa ku tegay abu hureyra ibnu cabaas abu saciidin alkhudri ibnu cumar imaamu malik awsaaci shaafici imaam axmed isxaaq kullisaasay ku tageen abuu xaniifa isagu waa khilaafsan yahay oo waxa uu leeyahay shan iyo afar shan iyo saddex midda hore shan buu sameynaa tan dambana midda lagu soo kacaayo ma ahane saddexoo takbiir ay takbiirsanay marka intaasuu takbiir unbay dhaysamey shan iyo saddex atu bacdahumaa markau leeyahayna kuufiyiinta ayaa khilaafsan meeshaas iyadana masaladaas xanafiyada ayaa khilaafsan oo waxay sameynayaan shanta hore caadiyay u sameeyeen allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbiiraha ragcada koowaad shante ayaw shanay ila qabaanan dhahne moogta ayaw shanay qabaan xanafiyiinta shantoodaas marka marka hore waa takbiiraadkay ku bilaabeen qiraadii bay akrinayan faatixadii iyo suuraddii ku xigtay waa rukuucayan waa ictidaalayan waa sujuudayan labadii sujuud markay soo kacaan takbiiro kuma bilaabayan allahu akbar markay soo yiraahdaan qiraaaday iska bilaabayan oo qiraa'ada markay bilaabaan faatixadii akriyaan suuraddii ku xigta akriyaan kadibay marka saddex jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar ay leeyihin saddex jeer saas leeyihin marka waa khilaafsan yihin wlqiraa'atu bacdahumaa kiltayhimaa kiltayhimaadaas weli waxaa lagu sii adkeynaa waxay tahay labada qiraao labada ragcadood qiraa'adooda faatixada la akrinaayo iyo takbiiraadka waa ka wada dambeeya oo takbiiraadka labadaba horeeya ma garateen meeshaas marka mid takbiiro ay ka dambayso ma jirto khilaafan lilxanafiya xanafiyada marka aathaar ibnu mascuud laga werinaya iyo daliishanayaan oo dacfi ah badalkood daciif ayb waana sameeyan hadda ninka xanafi xanafiye la tukada waa arkaa maana ayb bakistaanka iyo hindiga iyo meelaha madhabkan xanafiyada nagaga dhaqmo saasay sameeyan markaasoo dadka dhammaayo wixii aan fahmaynin waa ku tegayaan qiraaada markii la dhame ragcada labaad markay qiraaadeyda dhameeyaan suuradda akhriyaan kadib allahu akbar leeyahay qofki inla rukuucay umalaynay allahu akbar allahu akbar allahu akbar markaas allahu akbar marka taas tanaa ugu saxeixsan baabkaas wax kusoo aroor laakiin ahlucilmiga jumhuuru ahlilcilmi waxaan dhahna xadiidkaanay qaateen lakin waxay isku khilaafeen takbiirada takbiiratulxraam ma lagu daraa base waa laga reebaa todobada takbiiratulintiqaal ma lagu daraa base waa laga reeba imaamu shaafici iyo aimo badan waxay yidhahda waa laga reeba todobadan waa wixii allahu akbarta lagu gelaayo salaada waa ka baxsanta marka aada allahu akbar dhahdo istiftaax samayso kadibaad toddobadan la imaanay ragcada labaad marka aada soo kacaysana allahu akbarta aad ku soo kacayso ha ku tirina shan kala la imaano marka todo ma fahamteena taas toddoba iyo shan siwaa takbiirat lixraam siwaa takbiirat lintiqaal intaas bis <coughs> culamada qaarkoodna waxay ku daraayaan takbiirat lixraam iyo takbiirat waxay leeyihiin ragcada koowaad toddoba takbiiraa lagu sameynaa allah akbarta koowaadna waa ku dari oo salaada ay lagu soo gelayo midda kalena intiqaalka waa lagu dara ado khilaafkaas saas uma weyna waxaase raajixa wallahu aclam maadaama hadda xadiidka uu ka hadlay atakbiiru fi lfiqri la yiri takbiirada hore waa layska yaqaana iyada mugta takbiirat lixraamka waa midda salaadaba lagu gala iska garinayo iyada mid atakbiiru fi lfitri sabcun mar hadduu yidhi tii hore la yaqaana ka gooy waxaa iyadana marka culamadu ay aada uga hadlaan qofka haddii takbiiraadkan ay dhaafaan oo kale hadday dhaafto takbir takbiiraadkan oo kale hadday dhaafaan muxuu sameyn qof masalan masbuuq ou ahay salaadii waa lagala hormaray ragcaddii labaaduu kusoo gaaray ciidi allahu akbar uu yiri ragcada labaad uu imaamka la soo qabsay ragcada labaadoo imaamka isaga maxay u tahay ragcadiisa koowaad u tahay imaamkuna maaqa takbiiro takbiirsanaa shan soo maa isagii marka haddow markuu istaago asalaamu calaykum waraxmatullahi asalamu aleykum waraxmatullahi imaamka markuu yihaa ee uu istaago toddoba uu takbiirsanaa mase shan shan uu takbiirsanaa sababtoo ah ragcadiisii labaad waa ay u taagan yahay ragcada labaadna shanay leedahay ee hal toddoba malaha tii hore marka u shanta takbiirsada ka waran taas imaamkaa ka xambaara marka marka taasu waxaa culamada sidoo kale haddana ay ka hadlaan dad takbiiraadki looga oo sameynaa marka sujuud ma la imaana ma lama imaanayo furuucun marka furuuc kutubi fiqhi ayaa aada marka ufaahfaahinaya ama sii gelay wacan abi waaqidin ilaytiyi qaala waxa uu yihi kaana marka takbiiraadka intaanan ka bixin takbiiraadka waa kuwii ciidda ku dhex jireen ah, takbiiraadkan intaanan ka bixin sax rafculyadeynka ma la sameynaa mase lama sameynaya baaraka la fi rafculyadeynka isaga marka eh, xagga janaazada salaatu ljanaaza marka laga hadlayo salaadan marka laga hadlaayo janaazada waxaa la yidhaha ibni cumar ay ka sugnaatay mar hadday ibni cumar ka sugnaatay qofkii dhahaayo ibni cumar ma samaynin ilaa uu nebigu inuu ka arkay fii xukmi rafci siinaayo falow inuu kor u qaado laakiin ciideynka sheekh alalbani wuxuu leeyahay rafculyadeyn oo la kor yeelayo gacmaha ma laha maxaa nabiga kama sugnaanin marka aathaar fara badan oo laakiin sugnaataa jirta nebiga eh, inkastoo nebiga aan laga sheegin haddana saxaabada qaarkood laga sheegay oo asaaniiddoodu ay dhowdahay oo ay xasan iyo saxeix tahay qaarkood iyo aathaarta eh, taabiciinta i laga werinayo iyadan aathaar taabiciinta laga warinayo hadda dadku ay iska yaqaaneen waxaa laga yaabaa de nebiga inaan looga sheegin iktifaaan bimaa dukira salaada wixii lagu soo sheegay hore loogu sheegay yani nebigu markuu takbiirsana allah akbar u dhihi jiray tanina ay salaadii ka mid tahay meelaha ay uga duwan tahay unbaa markaas la sheegaa keliya saasay yihaahdaan calaa kulli xaal hadduu imaamkaagu sameeyo sameey sababto inamaa jucila imaam liyutama bihi haddii wixii aathaarna ay soo arooreen ay jirto hadduuna imaamku sameynino gacmaha uusan kor u qaadaynin waxau qaada waxaa kaloo iyadana takbiiraadka ku jiro takbiiraadka labay u kala baxaan middan waa midii salaada dhexdeeda mid marka waxaa jirta khaarija salaad la takbiirsado ciidulfitrigana waa leedahay ciidul adxaadana waa leedahay ciidulfitriga marka ma waxay bilaabanayaan qoraxda markay dhacdo mase marka uu qofka usoo baxo musallaha uu usoo socday bilaabana aathaar fara badan oo inta xaggaan xaggaanaba waa soo araagtay marka waktigii uu bilaababa takbiiraadkaas ay ku dhammaanayaan imaamku mar hadduu soo galo ee salaada loo istaago meeshaasay ku dhammaatay takbiiraadka iyada marka waxaa laga qaatay wa walitukabiru allaha calaa maa hadaakum soonkii markii laga soo sheekeeyey kabacdi ilaahay yidhi walitukabiru allaha calaa maa hadaakum takbiirada marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdi taasaa marka ay aada culimmada ay u sheegaan asxaabtana marka ka sugnaatay ibnu mascuud iyo keyrkiisa nacam marka inuu marka takbiiraadkaas uu badiyo qof ama habeenka ciidda ay soo gelaysa ha bilaabo ama markuu salaada usoo socdo ha bilaabo waktigeeda wuxuu ku egyahay ciidulfitriga marka salaada ciidda loo istaago iyado marka ciidda markii la tukado kadib takbiiro dambe ma mala ayb waxaa iyadana marka jirta sidoo kale midda labaad waxay tahay ciidul adxaada takbiiraadkeeda ciidul adxaa iyado takbiiraadka ay leedahay waxay bilowdaan yowmu carafa bacda salaati subxi salaada subax kadib ayay bilaabanaysaa yowmu carafa ah waa maalin ciidda ka hor yowmu carafa salaada subax ayay bilaabana oo yowmu taasica ah ilaa iyo waxay soconaysaa aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalinta ugu dambaysa casirkeeday dhammaanay yaamutashriiqa marka maalinta u dambeysa ayaamutashriiqa waa maalmaheen waa kow iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka maalinta tobnaad kuma jirto sababta maalinta tobnaad yawmu naxri waa yawmu naxri garata waa yyawm lxaji lakbar yawm lciidka ah ku darin yawmlciid waa maalinta tobnaad kow iyo toban labaiyo toban saddex iyo toban ayaamu tashriiqa marka ayaamu tashriiqa maalinta saddex iyo tobnaada ugu dambeyso asalkeeda takbiiraadka soo dheer yihiin ila maalinta sagaalaada la bilaabay bacda salaati subxi ilaahay waxay socdeen casirkii aakhir ayaami tashriiq ay socdeen marka taa waxay keenaya marka inay afar maalmood taqriiban ay socdeen shan maalmood marka takbiiraadkaas ciidul adxaada la sameeyo laba nooc waaye mid mudlaqa iyo mid muqayada maalmahaas oo dhan inaad xoska ilaahay badiso aad kor u qaado weliba takbiiraadka aada korqaado adoo waqti ku qaydan waa leen mid muqayadana waa jirtaayo bacda almaktuubaat la sameeya mid muqayad ah oo salaadaha faradka qofka markuu tukado kadib dadku ay tukadaan ay akrinayaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd taa marka cumar iyo ibnu cumar iyo asxaab fara laga soo diiyey kutubaha marka fiqiga oo calaa dariiqati ahli xadiid ku qoranna waa sheegaya in lala yimaado korna loo qaado ayay leedahay xataa salaadaha rawaatibta qaara culamada waxay leeyihin raatibada xataa lagu akriyo qaara waxay leeyihin faa haddaad qallaynayso waa ku akrinaysa rica tiro badan ay leedahay khulaasatu qowl takbiiraadkaasna mutlaq iyo muqayaday kala leeyihiin in lagu dadaalaa marka oo dadka marka dikri oo dhan marka khuraafiyiin in looga taga ma aha iyada laftirkeeda guluwi noqonaysa dikriga mashruuca saxeixa in kor loo qaado kii aan marka aan la jidaynin oo nas uusan kusoo aroorinna asal wuxuu kuyahi hoos in loo afiso wixii dhan marka hadaad laakiin ka wada dhigto hal xab oo wax dikri bacdi salaad la samayna male bacd aad tiraa ama aadanba samayninba sunadii adig aada ka tagto adoo sunadii haddana marka sheeganayo waa laga fiican yahay wacan abi waaqidin illeytiyi qaala waxau yihi kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqra'u mid akriya fi ladxaa ciid ladxaada iyo walfidri iyo biqaaf waqtarabat iqtarabat isaaca akhrajahu muslim ragcada koowaadna qaaf oo dhanuu ku akri jiray ragcada labaadna iqtarabat isaaca oo dhanuu ku akri jiray sabixisme iyo waa horana waa usoo marnay jumcada iyo ciidda inuu ku akri jiray sabixisme iyo eh, iyo hal ataaka xadiis lhaashiya taana waa labadaas ayb wacan jaabirin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa kaana yowmu lciidi maalin ciid haddii ay tahay khaalafa ariiqa jidka mid isweydaariye ayuu ahaa jidka ayuu weydaaro jirayo kii uu markii hore musallaha kasoo aaday midaan ahayn buu ku laaban jiray taa marka culamada xikmada ka dambaysa waxay tahay dhowr waxyaabood ay sheegeen in ardada ay u markhaati kacdo dhulka inuu markhaati kaco qaar waxay yidhaahdeen liyusallima cala annaas dadka si uu u salaamo dariiqan hadduu maro dadka jidkan joogo salaama ama jidkan maraayo dariiq kale markuu kusoo laabanayo jid kale dad jooga ayuu salaamayo marka inuu marka dadka uu salaamayo oo bato tahniyadeyna ciidda loogu tahniyadeynayo duciidana marka taaniyada taqabal allahu mina waminkum waa soo aroortay iyadana marka in asxaabta samay jireen oo dadkii marka inay acmaashii maadaama soon la soo gutay mid mid kalena yawma carafo iyo waxyaaba waaweyn marka iyo iyo acmaal kaloo sunan a ah la gutay in markaas eh, saas marka ilaahay laga baryo in camalka u aqbalo taas marka in sidaa la yaala wacan jaabirin radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama ida kaana ywmu lciidi khalafa ariiqa akhrajahu lbukhaariy waliabi daawuud can ibni cumar naxwu abuu daawuudna waxau weriyey min xadiidi ibni cumar naxwu kana wacan anasin qaal anas waxaa isagana uu yihi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka ayaa galay almadiinata madiine ayuu soo galay walxaal lahum oo u sugnaaday dadkuna yowmaani laba maalmood oo yalcabuuna fiihi ay cayaaraan faqaala waxa uu yidhi qad abdalakum allahu alla wuxuu idinkugu bedelay bihimaa labadaan uu idinkugu bedelay khayran minhumaa wax ka khayr ah. khayran minhumaa labadoodaas wax ka khayr badan idinkugu bedelay waa maxay marka waxaas yowma aladxaa ciid maalinteeda iyo ym alfiri iyo ciid maalinteeda akhrajahu abu daawuud wanasaa-iyu biisnaadin saxiixin abu daawuud iyo nasaa-i a wariyeen isnaad saxiixayna ku wariyeen xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa isaguna in muslimiintu aysan acyaad kale oo aan ahayn labadan ciidood aynan ciidi karin khusuusan acyaada kufaarta maxaa riwaaya sheegaysa labadan maalmood oo ay cayaari jireen waxaa la dhihi jiray yawm lmahrajaan iyo yawm nayruus labadaas maalmood ay cayaari jireen marka labada maalmood waa maxay yii furuskiias ah, ah, maalmahan dabaaldego ayaa nabiga loogu jawaabay markaasu wuxuu yidhi wax ka khayr badana ah ilahay uu kuu bedelo marka ciiduhu hadday yihiin ciid gaalaad iyaduaaba maba banaanaba sideeda waxaana laga yaabaa inay gaarto gaala jacayl ayaa ka dhalanayo gaala jacaylna halaag oo dhan ba isagoo marka lama ogola xataa darteed ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu billagwi maruu kiraama zuurkaas culummada baxaad iyo aimo mufasiriino badan waxay ku fasireen acyaadu lkufaari beenta iyo baatilka acyaadu lkufaar leanna haddaa ciid gaalaad aada u dabaaldegto ood xusto ka-annaka inaad qirtay waxaan inay wax jiraan ay yihiin oo sax ah de taasna waxaa weeyaan marka dembi aada khatar u ah hadduusan gaalnimo ku gelin marka dambe dadku waa fududaysadayaan acyaadul kufaar marka maxaa kamida ah ciidda christmaska la yiraahdo oo sanadka ah, ah, december dadka qaarkood ay dabaal degaan iyagoo dhul muslim eh, islaama joogo laga aqoonin ayaa haddana dadkii muslimiinta ay baraayeen shan iyo labaatanka december ay baraayeen iyagoo dadkii dhulkoodii joogo oo dadkuna ay boqol kiiba boqol muslim wada yihiin ayaa acyaad ciid gaalaada la baraa marka magaceeda iyo sanadkeeda iyo taariikhdeeda iyo waxeeda waxaa kaloo iyadana kamida midda sanadka cusub iyaduna waa mid acyaadulkufaarka kamid yihiin sheikhulislaam ibnu taymiya iqtidaa siraat almustaqiimka sida uu ku cadeynayo oo in maalinta marka bisha kow ay tahay e, january ay kow tahay in la dabaal dego oo la yihaahdo sanadka cusubaa bilaabmaayo oo loo soo jeedo oo dadka qaarkood xabado u ridaan oo qaarkoodna talaabiyada iyo meelahaas dhulkaas gaalada ay tagaan dadku oo intaas marka saacadda la fiirinaa oo lix saaca habeenimo markay juusta ku aado daqiiqad xaggaas u dhaafta hal mar marka la khamri iyo wax baas iyo heese iyo la dhegeysanaa oo dadkii marka ay isku waxaynaan waxaasoo dhan waa baadiil way qadab ilaahayana kusoo degaayo meelahaasoo kale sida cumar ibnu khadaabba uu yihi iyo acyaadul kufaar waxaa kaloo a ah, ciido kale oy gaaladu leeyihiin bish abriil soonkooday furaan ay ka soomaan ayagu eh, eh, eh, wax xayawaan ka yimid ay ka soomaan ukunta iyo hilibka iyo caanaha iyo waxaas iska dhaafaan waxyaabahan qudaarta wax lamidka ay cunaan marka marka markay dhammeeyaan bishaas abriil ugu aadan yahay wax marka ciid abaadiil badan xambaarsanay marka wataan oo ay leeyihiin ciise maalintii la dilay waaye ciise marka waa la duugay haddana isniintii oo jimca la dilay isniintii oo soo toosay oo la qaaday waxaasay daldalaya marka waa ciid ku dhisanba madhabkoodu waay madhabkii kirishtaankaay ku dhisan tahay dad waxaad ku arkaysaa marka muslim oo acyaadaas oo kale wax weyn ka dhigaayo oo aan diinba inay tahaba aan u arkin waxaa marka qofka haddaad tiraado warda war aduma kirishtaanka diinkiisa rumaysan tahay ma rumaysnayo kuleeyahay maca daalika u dabaaldegaa ciidooda si dadkan u rumaysa ma oga waxaa kaloo kamida ah daciyaada mushrikiinta kamida ah iyaduna ciidna sideeda waxaa la yidhaahdaa wixii soo laa dabaaldeg kasta oo soo laalaabto oo sanadkiiba mar kusoo laalaabto waa ciidaa la yiraha marka saas darteed dadka waxyaabahan hadda ay sameynayaan istunka waxaan ay leeyihiin iyo midkan kaleo ay leeyihiin badgalka iyo midkan kaleo dabshidka ay leeyihiin iyo iyo midan kaleo marka eh, iyo waxyaabo kaloo badanoo ninba dadku dhaqamadooda waa kala duwane oo ay sanadkiiba mar dadku ay sameeyaan taariikh iyo waqti ay ugu aadan tahay taa ilaah in idana la khilaafo maxaa yale acyaad jaahili ah waa midda nebiga uu leeyay qad abdalaqad eh, abdalakum allahu bihimaa khayran minhumaa wax ka fiicana la idinkugu bedel marka dadka inay dhiiri geliyaan iyo dhaqan soomaali in lagaa soo gala maa dhaqan soomaali laftirkiisa jaahili ah. hadduu diinka khilaafo waxay isdhahmaan dhaqan soomaali dhaqanka haddii mar diinta la khilaafo dhaqan soomaali meel aday ku geymayo idaacadahan dadka marka waxaan uga dhigaya dhaqan soomaali la ilaalinayo caadadiyaa la ilaalinaya sharciga ilahay aayadihii ilahay waa lagu tumana marka caadada iyo aayadayaan rumaysanay laisweydiina macluula caado laga taga cara alale aayadii waa lagu tumana lagama hadla maba laga warqadaba xataa aayadda macnaheedii waxay tahay xaggaa layska dhigi dhaqankiina waxaa weyaan haddii meel yar wax yar laga sheego waxawaa kaanama inaad dadkii ayaga aada googoysay oo kale umalaysa laa shaka waxyaaba badanna anagu inay meelo kale nooga imaadeen dabshidkaas iyo kale in majuus iyo wax lamida ah asal iyo raad uu kuleeyahay baciid baciidna ma jismi karo laakin baciid ilama ah sababta waxay tahay waa caado dab astaan looga dhigay oo haddana marka meelay ka timidna hadda qofka <clears throat> soomaalidu meelay uga timidna qofku aysan aada u aqoonin ama aan wax sheegaa aan la arkaynin <clears throat> ciidaha marka gaalada say u dhantaa in layska ilaaliyo waxaa kale inayna soo gelaysa dabaaldegyada waxyaabahan ay ku magacaabayan ziyaaraad siyaarada hebelaa jirta iyo midda hebelaa laysugu tagaa iyadana siyaara lama dhao midaas ciida la yidhaha ciid iyada laftirkeeda leanna maxaa yeelay sanadkii maalmay u samrayaan maalmahaasay isugu tagaan xabaalihii hebel qabrigii hebel isugu tegaayaan maalmahaas meesha xoola ku qalaan banaanbax maalin banaanbaxay qabaan maalin maxay qabaan eh, eh, khatin maalmo kale wax kaley qabaan wixii marka xajkii baa lagu shabahay iyada xajkii baa lagu shabahay moogta marka eh, ziyaaro lama dha waxaasoo kale ziyaarat lqubuur kutubaha xadiidka laga fiiriyo nabiga caleyhi salatu salaam qubuurkuu soo booqa jiray haddii u fududaato waa tegi jiray habeenadii maalin uu ku aadi jiray ma jirin rasuulka aleyh salatu wasalaa maalin uu qabri ku aadiyey uu yihaa maanta waxaan soo booqana qabri heblaaye lama sheegin nusuustana kuma jirta mar haddii marka nebigu uusan maalin mucayana uunan ku aadinin qubuurtan camalkan marka cibaadadan qubuurta in lasoo ziyaarto ah hadday adiga waqti alla waqtigay kuu fududaato inaad u qasabdo mararka qaara qubuuraha beledkaaga tagto haddaad safar ku jirto adoo safar isaga jiro haddaad qubuur meesha ku aragto inaad ku leexato kusoo cibro qaadato wakti iyada laguma xadaynin ninkii waqti ku xadaysto meeshaas xoolo ku qalo oo ziyaaradii hebel waayo bishaan sanadka marka maalmo mucayana u samaysto wuxuu ku dhex jiro ciid waayo waana ciid jaahiliya <laughs> ilaahayna dadku wuxuu ugu bedelay acyaadahan ciidahan ka qayb ah. ciidda marka waxay u kala qaybsantaa laba nooc ciid zamaani iyo ciid makaanigay u kala baxdaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya iqtidaaa ah uu ku sheegayo ciidda zamaaniga ah waa mid hadda aan ka hadlayna waa waqti soo wareego ciidda makaanigana waxay tahay in laysugu tago meel mucayan dadku inay isugu tagaan meesha marka la isugu tegaayo waa laba meel meel ilaahay idmay iyo meel ilaahay rasuulka aysan idmin wey hadday tahay meel alla rasuul ay idmeen in laysugu tago ciid sharci ah waana midda ciidul adxaada ay ku dhacdeen maxayna dadkii xaggeen laga wacay marka inay beytka ay maka tagaan eh, cumradii u aadaan xajki u aadaan taasoo kale marka waktiga haddana loo qabtay <coughs> ashhuru lxaji waktigaa loo qabtay waktiyadaas marka waxaa la rabaa marka yawmu taawin ka bilaab yawm tarwiya ilaa xajku maalmaha oo ka dhamaanayo meelaa la joogaa maalin waxaa la joogaa eh, mino saddex maalin minaa la joogaa ma habeen musdalifaa la joogaa habeen carafaadaa la joogaa ciid makaani ah waktina ilaahay waa u yeelay subxaana watacaala haddii ninkii ilaahay ka dhinac jeexda marka ciido isaga ou leeyahay oo yidhaahdo siyaaradii hebel waktigaas waayo waa in meeshaas lagu dhafraa xaggaas lasoo baryaa meeshu ilaa diinkiisa marka diinka waa diin la been abuuraayo diin cusubna allala taasa diinta nebi maxamed ogaayo looga tegay maxay ahayd in musdelifo iyo mino iyo carafaad iyo la aado ay ah ee tan ma ah taa marka masaa-ishaas lagu baraarugsanaado ayb wacan caliyin radia allahu canhu qaal min asunati sunada waxaa ka mid a ah an yakruja ila alciidi qofka inuu ciidda u baxo maashiyan xaal iyo isagoo lugeynaayo oo lug ku socdo rawaahu abu daa eh, rawahu tirmidiyu baa wariyey xasanahu tirmidi waa xasaniye meeshaan marka imaamu nawowi khulaasadii oo ku daciifiye xadiidkan xadiidka raqamkiisa uu yahay laba kun sideed boqol sagaashan iyo shan wuxuuna sheegay imaamu nawowi inuu yihi ittafaquu calaa dacfihi xadiidkan dacfigiisa culimmadaas ku waafaqeen waxaa kalou sheegay xaari xaari eh, eh, xaaris alacwar inuu yihi kadaabun marka itifaaqaas nadara ku sugan sababtoo ah xadiidkan ibnu kathiir iyo shawaahidiisay ku xasaninayaan marka itifaaqaas hadalaa ku jiro iyo culumo kaleba inkastoo ibnu kathiir nawowi uu ka dambeeyey waxaa kaloo iyadana jira xaaris laftirkiisa ma la isku waafaqsan inuu kadaab yahay ilaa imaamu zahabi kitaabkiisa miisaan lictidaalka iyo siyarka iyo oo ku sheegay in xaris alacwar arrintiisa uu ku wareersan yahay isaga imaamu dahabi uu ka istaagay ownana daciifinin ownana tawsiiqinin uu ka istaagay ayb laakiin waxaa kadaab ku tilmaamay shacbi camir ibn shuraaxiil shacbi ayaa saa ku sheegay muqadamada muslim uuna ku yaalaa arrinkiisa marka xaris alacwar eh, ayaa ku jiro isaguna daciif waa kadaab ayaa lagu tilmaamay saas darteed ha lagu tilmaamaya weliba imaamu nawowi wuxuu yidhi rawaahu tirmidiy waxasanahu markaasuu kadib waxa uu yidhi laa tuqbalu dacwaahu sheegashadiisaas oo xadiid xasan waa xasan uu yidhi la aqbali maayo yidhi imaamu nawowi xadiidku markuu tirmidi xasaniye kadib wuxuu yidhi laa tuqbalu dacwaahu hadalkaas sheegashadaas tirmidi oo xadiidkan taxsiinkiisa xasannimadiisa oo sheegtay la aqbali maayo laakiin culamada qaarkood waa aqbaleen iyagoo fiirinaa duruq fara badan oo xadiidka uu ku yimi oo qaarkeed marka irshaadku ku dhigay irshaad lfaqiiha ayuu ibnu kahiir oo ku dhigay midda kale imaamu nawowi marku sidaan leeyahay wuxuu isagu daliishaday xadiidka caamka ahay salaada imrada usoo socda wacalaykum bisakiinati xasiloonina laazima siid usoo socda taasaa booskaan geli karo saxiixulbaab xadiidkii aan soo marno caamka ahayu qabsaday kan waa daciifkuu ku daray niqaashka culimadana meeshaan marka ku jiraan culimadii tirmidi oo culimadii horag ka mid ahayo waa hore noolayd culimadii salafka ka mid ahaa ayaa haddana masaladan oo xasaniyey imaamu nawowi uu leh la aqbali maayo ma la aqbalayo caayi ma aha ma uusan caynin tirmidi mana nuqsaaninin bal waxaan baxsi waayo waana xugun laga hadlayo sideedana hala ogaada axaadiidta taxsiinkooda iyo tadciifintooda tadciifkooda la tadciifinayo ama tasxiixa la tasxiixinayo waa amrun ijtihaadiyun maxdun waa arin ijtihaadi ah oo maxdi weliba mar hadduu arrintu marka arrin ijtihaadiya ay tahay waxay u khuduuceen qawaaciddii culummadu ay dejiyeen iyo qaraa-inta rubamaa marka waxaa laga yaabaa ninkan imaamkan inuu ijtihaado oo ninka xasanadka ku jiro oo u arko inuu yahay nin saduuq ah imaam kalena ou daciif u arko binaan calaa dalika kanna inuu daciifiyo xadiidka kanna oo xasan u arko khilaafku meeshaas marka saasoo kale u imaan karaa marka labadooda ijtihaad baa iskhilaafay daalibulcilmiga marka maxaa laga rabaa hadduu awood u heli karo inuu jamciyo ama uu wejka raajixa uu aado uu fiiriyo inuu ka fiiriyo wixii raajixa uu qaato isagoo qawaaciddii u laabanayo culummada warkooda iyo qawaacidda culimmadu ay dejiyeen isagoo u laabanayo khalaas marka arrinku marka bayn raajix marjuuxu ku soconay laakiin ma jirto wax la yidhaahdo xadiidkan hebel waa daciifiyey waa in qof kasta uu daciifiyo isaga hebelna xasan waayuu yidhi nin kastoo ka dambeeya inuu xasan aho hadduu khilaafan hebel u dhacniyey waxaasoo kale waa kalaam qof aan cilmiganba war u haynin maxaayl cilmigan marka aanmarka laga hadlayo xadiidka saxiixintiis iyo daciifintiis iyo xasanintiis kulluhu amar ijtihaadi aw waan culamada isku raacsan yihin arrintaa iyada waxyi ma aha tirmidi markau leeya xasanun saxiixun waxyi ma aha waxyi uu kusoo guurinaa ma aha waa asagiibaa intuu ijtihaaday waxaa usoo baxda xadiidkaan inuu shuruudi waafaqay imaam kale waxaa usoo bixi karta cilla cabsigaa usoo bixi kara intaa marka la ogaa dadkana lagu tarbiyeeya taas laakiin hebelaa yidhi man khaalafa fahuwa mubtadicun waa mubtadic ninkii hebel waafaqan astaanay ahlu sunnada u tahay waxa kalab weliba umuuraha ijtihaadaadka aan ka hadla umuuraha ijtihaadaadkan ka hadlaa umuuraha naqliga ah dabcan hadduu qofku imaamaya waa la rumaysanaa naqligiisa naqli maxaa la yidhaha matalan hadduu imaamkan hadal uu kuu soo guuriyey kitaab uu kaaga soo guuriyey qofku hadduu yahay qof siqo oo cilmigiisa imaamadiisa la yaqaano naqligiisa waa ku kalsoonaa karnaa haddaad adiga kitaabku kasoo guuriyo dul istaaga jirtidna waa fiican tahay maxaa yeele yajuusu caleyhi alkhata walwahmu waa ku banaan tahay qata iyo wahm waa bani aadam waxaa laga yaaba inuu is yiraa qaala qor ra inuu qoraa dhici karo adiga laftirka qof walbay ku dhici kartaa sooma qofku marka waa inuu iska fiiriya wixii marka naqliyo khabar ah waa laga aqbalaa qofka siqada ah laakin wixii ijtihaad ah nusuusta loo iyo qawaacidda culamada loo bandhigiyo taa ninkaan cilmi uhaysan cilmigiisa waxa uu yahay waa iska taqliid maxdiya waa cilmigiisa dadka inuu wax u sheegana umaba habboona qofkaas marka hadalkan in la kala laba laba meeshan waxaa weyaan marka culimada lama rabo in laga dhigo marka macsuumiin sida ambiyada ilaahay oo kale in laga dhigo lama rabo dhinac kalena lama rabo in culimada lagu tunto oo la yidhaha markii hadda ijtihaadiya ou ka dhaco xerada laga bixiyo culimonimada taasna marka lama rabo waa dhexdhexaad malaam can aimati alaclaam shaykhulislaam kitaabkaas u alif kitaabka dhanna ujeedadiisu waa maxay culummada wixii gafo oo ijtihaad ku gafo eedda in laga dul qaado marka eedayna waa laga dul qaadaa man khaladkoodana laguma raacayo wax ka fiican male laakiin dadka qaarkood siyaabaha ay leeyihin hebel saasuu ku tega mas'aladaas hadduu naarta la galo waa la gelaa anigana ma adiga hebel hadduu naar gelaa adiga adi taadaa kuu daran adii inaad janno gashaa kuu muhiimsan hebel adii naarta haduu gelaa maxaa adiga maxaa ka dheesay adiga marka taasoo kale waxaa weyaan waa taqliidka badbadis ah lamana raba in la yiraha masalan culimada marka mas'alo lagu qabto ama khata ijtihaadi ou soo baxo culimo kale ay caddeeyaan maga cadaynayna ma dhahayno culimo kalean taas laftirkeeda kale aan ka fiirinayna marka taasna maaha marka in la yiraha maadaama khata uu ku dhacay waxaa weeyaan isaguna darishadii eh, marka inuu ka baxayo culumonimadiisa maalinkaas inay u dambaysa maaha maxaa yeelay xataa asxaabu rasuulilaahi qaarkood hadalkooda la yeeli naska markay khilaafaan oo qisadii bukhaari uu werinaya kitaabu lxaj tamatuca sha ayay ku saabsanayd oo cimraan bnu xuseyn uu yiri waagi rasuulku waa tamatucna yiri qur-aankaa tamatuca sheego yiri faman tamataca bilcumrati ila alxaji yuu yiri qur-aanka sunadiina ma nasakhino nebigaan la samaynay yiri anaga anagoo nebiga la jirnaan tamatuc samaynay uma qaala rajulun bira'yihi minaa ka bacdi ra'yigiisa wax ka yimi oo tamatuci diiday markaasuu bukhaari wuxuu yihi yacnii wuxuu u jeedaa cimraan cumar u ujeedaa yacni cumar marka cumar asagoo hadafkiisa uo tamatuca u reebi jiray waxay ahayd in safarka beytka loosoo qasdaa inuu aada u bato oo aada marka dadku ay yani aynan faaruqinba beytkaas ujeedadiisaas ahayd ee sunada nabiga ka hore imaamuma aysan ahayd taasaa loogu cudur daara laakiin laguma raacaayo ma la dhahayo tamaducaa la iska dhaafaa laga dhahay mar haddii aayadda iyo xadiidka ay sheegaya marka qofka daalibcilmiga ta-ani iyo waxaa laga rabaa inuu masaa-isha dhowr meel ka fiiriyo dad badan weydiiyo intuu bedelama oo iska qaada laha hal kitaab intuu ku arko diintii nebi maxamedba kulligeed kitaabkaas inuu ku yaalo oo u maleeyo hadduu maqlo wax khilaafsan wixii uu soo maqli jirayna uu yiraa marka ama midna uu yiraa ama waa diin cusub ku kalena marka u arka wax qalada ah inay yihiin lama rabo marka calaa kulli xaal ibnu kasiir kitaabkiisa irshaadka waxau sheegay xadiidkan inkastoo dariiqan uunan ku ansixin aathaar fara badan marka la isku soo dardaro xadiidkan waa xasan uu yidhi tirmidiyo ku raaca imaam nawowina waa daciif daciifku yii waraajixuna waxa weeyaan in marka aathaartaas faraxa badan xadiidka ay ka dhigayso xasan marka xaari xaaris la xoojina xadiidkiisa ee riwaayaat kale waxaa jira iyagu marka dad dacfigood dhow yahay ay ku jiraan wacan abi hurayrata radi allahu canhu anahum asaabahum matarun fii yawmi ciidin anahum iyagu asxaabtii asaabahum waxaa asiibay matarun roob fii yawmi ciidin maalin ciid ah fasallaa bihim nabiyu sala allahu alayh ali wasalama nabigaa tujiyey salaata alciidi ciidda salaadeeduu tujiyey filmasjidi buu ku tujiyey rawaahu abu daawuuda baa weriyey biisnaadin layinin isnaad daciif ayuu ku wariyey marka xadiidkan marka imaamu dahabi miisaan lictidaalka xadiidkan intuu soo qaato wuxuu yidhi hada xadiidun fardun munkarun xadiidkan waa xadiis fardi ah oo munkar ah ibnu baxi kitaabkiisa bayaanu lahm waliyahaan juska shanaad safxada boqol afartan iyo shan waxa uu yidhi falxadiidu laa yasixu faclam dalik xadiidkan ma ansaxayo <clears throat> xadiidkan sida uu u sheega waa abu daawuud isnaad layin uu ku wariyey oo marka dacfi oo ku jiro laakiinse haddii xadiidkan uu daciif noqday macnaheeduma waxay tahay iyadoo roob da aayo iyadoo roob uu da aayo banaankaa lagu tukado ma laga wado sababtaa rafcul xaraj ayaa shareecada ka mida ah. mar haddii uu roob jiro masaajidda in lagu tukadaa marka waa saasay noqonaysaa sababta waxay tahay xataa jamaacadii adiga masaajidka aad ku tukanaysa ayaa hadduu roob da-a lagaa rugseeyey oo lagu yiri gurigaa ku tu maxaa yeele waa dhiiqada iyo roobka iyo biyahaas qofka uu ku dhibtoonayo ayaa ayaa laga kor taara famaa baalukum marka eh, roobka hala doonto in la yiraa marka iyo dhiiqada hala doonto waxay noqonaysamarka acdeer hadday jirto musalla waa laska dhaafi karaa hadday sallaka cudur uusa jirin aan musallaa lagu tukada sida sunadu aytasaas baabu salaati lkusuufi kusuufka salaat kusuuf halkaan noo jiriy bilah tawfiq